ku tacalluqaan arrintaas waxaa lagu yiqiinaa ficilka asmaa nuucaasaa jirta waxbay rafcineen faacilay rafcine ama naayo faacil mafcuulay nasbineen darafkiiyaa ku tacalluqa jaarmajruurkiina waa ku tacalluqa baabul asmaai haadaa midkaanu baabul asmaai asmaadii baabkoodi way asmaadii alcaamilati camal faleeda camal alficli iclam ogow ana alasla asal filcamali camal falkana asal loo ahaado lilafcaali yakunu wuxuu sugnaanaa lilafcaali sideedaba camalfalka asal in loo lahaadaa arrintaasu afcaashay u suganta afcaasha leh iclam ogow ana alasla asalka filcamali camalfal asal loo ahaado lilafcaali kaa'inun lilafcaali iska dhigi kartaa ama sida shaarixu yidhi an yakuuna lilafcaali wuxuu u sugnaanaa afcaasha wayacmalu waxaa camal falaa camal alficli ka camali اlficli sida camalkii ficilka oo kale waxaa camal falaa min alasmaai asmaadii xaale ay ka mid yihiin sabcatun toddobo toddobaa camal fasha ka xaalee sabcada ka dambayda maxaa qaacidada horaad u qaadatay idaa taqadama nactu nakirati ucriba xaalan haddii nakirada nactigeedu ka soo hor maro waa laga xaaleeya hadda haddii jarmajhuurkaanu dambay lahaa oo aan dhihi lahayn wayacmalu waxaa camal falaa camalficli ficilka camalkiisa sabcatun toddobo min alasmaai soo kama sifaynin ilaa waa nakiro waxa ka horeeya waana jarmajhuur liana duruufa ama waaa ti liana darfa wاljaara wاlmajhuur bacda nakiraati صifaat wa bacda almacaarif axwaal duruuftoo dhan duruufa laisku yahay jarmajhuurka iyo darf لأن الظروف بعد نkراaت صفاaت وبعد المعاaرف أحواaل ka xaalee marka إذا تقدمa نعت نkرaةi عربa xاaلا ويعمل waxaa cمل فلا cمل الفعل كcمل الفعل cملkii فicilko kale waxaa cمل فلا miن الأسماaء xaalu ka mid yahay سبcaة تoddobo alwlu kan ugu horeeya almsdr waa msder toddoba shardiyuu ku camal falaa hal shardiyuu matnigu kuu dhigay lixdii kalena waxaa ku dhigay kawaakibka hal miduu kuu dhigay mutamimada lixdii kalena waxaa kuugu daray kawaakibka alwalu midka ugu horeeyo ka mida toddobadii camal falada camal ficliga almasderu waa master bishardi wuxuu ku camal falaa yacmalu waa camal falaa bishardi an yaxulla inuu dego shardigeeduu ku camal falaa maxillahu maka maxallahu makaanu degiddiisa an yaxulla inuu dego maxallahu makaanu degiddiisa ficlun ficil inuu dego ficilko maca an an la jirkeeda ahaaday ficil oo an ay la socoto booska masterku yaallo waa inuu degi karo ah, ficil oo an ay la socoto waa inuu degi karo meesha oo masterkaasu yaallo waa goorma in uriida bihi lmudiyu aw اlistiqbaal waa marka masterka loola jeedo maadinimo ama mustaqbalnimo haddii loola jeeda masderka macno maadi ah ama loola jeeda macno istiqbaal ah meeshaas waxaa degi karaa ficlun maca an almasderiya ficil ay la socoto an masderiya sababta maxaa saas loo leeyahay anta masderiyada dabeecadda lagu yaqaana waxay tahay idaa dakhalat cala almudaarici khallasathu lilistiqbaali oo haddee toddobadii shay oo mudaarica mustaqbalka u khallisi jirtay ka mid ahayd adawaatu nasbigu antan dawaatu nasbigii ka mid ta o wain dakalad wain dakhalat cala almaadi fainahu yabqaa macaha cala almudi hadday maadi antu gasho waa gashaa ficil maadiga antu waa gashaa ficilka maadiga maadinimadiisu baaqi ku noqda laakiin ma dhici karto inay mustaqbal waxa wey inay xaalo iyadu ay ficil xaala ay gashaa ma dhici karto sababto haddayba mudaaric gasho mudaarica xaalo noqo laha soo maaha hadday gasho mustaqbal ka dhigtaa hadday mudaaric gasho anta maxaa lagu yaqaan khallasatu ila istiqbaal hadday maadi gashana yabqa calaa mudiyi maadinimadiisii uu ku baaqi noqona marka marka lagu leeyahay ficlun maca an waa goorma in uriida bihi almudiyu aw listiqbaal masderka haddii loola jeedo macnihiisa maadinimo ama loola jeedo mustaqbalnimo masderkaas meeshiisa yaa degi kara ficlun maca an o amase maa ma oo ficlu ficil waa inuu dego ficilkoo maca ma ahaaday almasderiya ma masderiya waa goorma in uriida bihi lxaalu waa haddii loola jeedo xaalo masderkaas hadii laga rabo macnaha laga raba uu yahay xaal haddii macnaha laga raba xaal uu yahay macnaha waxaa lagu tusaa ficil muxuu tusi jiray zamanka xaggiisa wuxuu tusi jiray maadi iyo xaalo iyo istiqbaal masderku markuu camal falaa wuxuu shabahay ficil waa inuu saddexdii mid saddexdiiba ku imaan karo ah, saddexdii waa inuu noqdo maadi xaalo istiqbaal waa inuu noqdo marka haddii uu yahay maadi wuxuu degi karaa wuxuu degay masderkaasu ficil maca an a meeluu degi karo hadduu mustaqbal yahay masderkaasu wuxuu degay ficilun maca an a meel uu degi karo hadduu xaalo yahay masderkaasuna halkuu degay ficlu maa ma laakiin macnaheedu maahan ficilka ma markay la socoto in maada masderiyada inay xaalo iska yahay maaha maada masderiyada ficilka markay gasho wuxuu noqon karaa maadi wuxuu noqon karaa xaalo wuxuu noqon karaa mustaqbal intaba noqon karaa lamid maahan anta anta waxaan idhi markay ficilka gasho hadduu maadi yahana maadinimaday ku baaqi yeele hadduu mudaaric yahana mustaqbalay ka dhige maahan maadu sidaas maada masderiyada waxay geli kartaa mid maadiya waxaa leeda ajabanii maa sanacta amsi waxay geli kartaa ficil xaala ajabanii maa tasnacu alaana waxay geli kartaa ficil oo mustaqbala ajabanii maa tasnacu hadan saddexdaba iyadu waa noqon karta marka ogow marka lagu leeyahay xaalada booskeeda waxaa degaa ficlun maca maa inuu ayada gaar ku yahay maha ficil maca maa waa dega xaalada labada kalena waa degi kara isagu labada kalena waa degi kara naxwu yucjibunii waxa i cajab gelinahaa darbuka adiga garaacidaada masderun mudaafun ilaa faacili qaabka loogu dhawaaqa waa inaad fahamtaa yucjibunii waxa i cajab gelinahaa darbuka adiga garaacidaada garaacidda yaa loo nisbeeyey mukhaatabka soo maahan cidda wax garaaci waa asaga garaacidaada adugu garaacayo fiiri haddaan mafcuul ka dhigayno masderu mudaaf ilaa mafcuuli maxaan dhihi lahayn darbuka Ah, adiga lagu garaacidaada adaa ah, lagu garaaca oo mafcuulkiiya marka marka lagu dhawaaqaba waxaa la rabaa ma faacilan waxa loo idaafeeyey mase waa mafcuul inaad hore ka fahanto oo macnaha aad dhawaaqa aad ka fahamto yucjibunii waxaa cajeeb gelinaa darbuka adiga garaacidaadoo zaydan aad garaacayso zayd inaad garaacaydo marka yucjibunii waxaa cajeeb gelinaa darbuka yucjib waa ficl mudaaric marfuucu litajarudi min annaasi wاljaazim wcalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirih wa nunu lilwiqaaya wlya mafcuul bihi muqadam weeye mabniyu calى sukuni fi maxali naصbin darbu faacilu yucjibu marfuuc wcalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirih halkaas markaad marayda waxay leedaha darbu masdarun mudaafun ila faacili mabniyu cala fatxi fi maxali jari fiiri marka hadda kaaftaas waa faacil lafdiga way ka jaranta laba maxalay leedahan leena maxalkeeda meel waa ka jaranta waa mudaaf ilayhi meelna waa ka rafcisanta waa faacil ah. ka taaso laba maxal ay leedahay laba maxal ay leedahay meel waa ka jaranta waa mudaaf ilayhi meelna waa faacil waa ka rafcisanta saas darteeda wixii lagu cadfo waxa weyan labada waa ku banaanta ah, labadaba ku banaan in la rafciyo in la jaro labadaba ku banaan markaasaad leedahay zaydan mafcuul bihi darb waa mafcuul bihigi masderkan faacilkii loo daafay mafcuul bihigi waa kan ka dambeeya waxa weeyaan an tadriba inaad garaaci doonto zaydan zayd wuxuu ku tusaa darbuda meeshay taallo in ficlun maca an ah oo mustaqbala uu degi karo ficlun maca an almasdariyati oo mustaqbala yucjibunii waxay cajabgelina an tadriba inaad garaaci doonto zaydan wanaxw yucjibunii waxay cajabgeliyey yucjibunii waxay cajabgelin dhadhe haddubay cajabgelina Ah, yucjibunii waxay cajab gelina alana hadeer darbuka garaacidaadoo zaydan aad garaacayso macnaha alana alana naxwu maa tadribuhu ay darbuka wey maa tadribuhu adiga garaacidaada maadaa masderiya icraabtuna waa sidii hore kale waa lamid waa lamid halkaas shardiyuu noo sheegay isagu waxa weeyaan kawaakibkaa inta kale kugu daray tambiih fiiri ah. تنبيه فيr cلاaqة أm الوليد بعdmا أفناan رأسka kالثقاm المkخلص beytkaas gadaalkiisa تنbيه ah. wuxuu ku yidhi اqtaصر المصنف مصنفku wuxuu ku gaabsaday رaحimه اللaه min شhuruuط إحmاaل المsdr عalى haada شharد shardigan keligiisa oo ah an yaxulla maxallahu ficlun maca an ow maca ma intaasu ku gaabsada wa ilaa falahu shuruudun ukharu laakiin shuruud kaluu leeyahy waa lixee dhegayso waxaa ka mid a anlaa yakuuna musakaran waa inuusan masderku musakar ahayn mid la taskiiriyey waa inuusan ahayn taskiirku waa khasaaista asmaadu ka mid i falaa yuqaalu lama yidhaahdo acjabanii waxa i cajabgeliyey duraybuka adiga garaacid yarowgaaga zaydan aad si yar u garaacday duraybuka duraybu darbun taskiiri marka taskiirayda xarafka ugu horey waa la godaa kan labaadna waa la fadxiyaa yana waa laga dabamariya adigu sidaas kaga dhawaaq falsun hadda taskiiri fulays rajul taskiiri rujayl masjid may masjid lama taskiri karo xanafiyadaana dhee gaalati xanafiyadu waxay yidhahdeen masjid qofkii taskiriya gaalow <laughs> ayagu waa khatar baabkooda waay haddaad kacbada haddeer haddaad xagga cagaha u taagto ma ogola waa katar kacbadiis agga nagama xirto halkay naga xirta soo maa khalaas cagaha uma taagi karti meesha rabto joog adduunka ah, maanta onan masaajidka xaramka dadka waa jafaa ware aduu agee taagta agga u leex maantan waa ka shaqaynaa kuwa xujaydaan iska yimid cid soo dirsatay lamaanta ah, waxay u arkayaan diinkii lagu xadgudbo waayahay marka waxaad tidhaahdaa rujaylun iyo fulaysun mihaalada kale noo soo qabo marka ma camal fari karo duraybuka zaydan sax ma macnaha zaydan maba nasbisa karaba durayb maxaa yeelay waxa weeyaan sababta yeesho waxay tahay lianna tasgiira min khasaa'is اlasmaa muxuu ku camal falaya masderkaanu ficiluu shabahay tasgiirkuna khasaa'ista asmaaduu ka mid yahay wuxuu ka fogaynaa masderka tashbiihi uu shabahayo ficilka uu ka fogeyna shardiga saddexaad walaa mudmaran waa kan ku yidhi ibnu hishaam wuxuu yihi shardigaas weliba waa mujmacun caleyh shardigaas waaba naxwoley waaba ku ijmaaceen wax naxwoley ku ijmaaceen waaba yar yihiin ah, shardigaas waaba ku ijmaaceen u yidhi ibnu hishaam shardigaas saddexaad walaa mudmaran damiir waa inuu sarahayd masderka masder see damiiru noqona macnaha damiir masder u laabanayo ah damiir masder u laabanayo ma camal falayo ma damiir camal falayo falaa yuqaalu lama yidhaahdo darbi aniga garaacidayda darbi waa mubtade waana masder mudaafun ilaa faacili zaydan waa mafcuulu bihigiisa xasanuna waa khabarkii darbi aniga garaacidayda zaydan aan garaaca xasanun waa mid wanaagsan wa huwa darbiga huwa halkay u laabane darbi soo masder u laabanmeen inaad tidhahdo wa huwa camran qabiixun wa huwa garaacidayda camran aan garaaco oo aad tidhahdo huwa aan nasbiday camran Ah, wahuwa garaacidayda camran aan garaacana qabiixun waa xun yahay ilaa camar wax ma hadlayne ah, inaan zayd garaaca iyadu waa fiicanta sababtoo zayd waxbuu halleeyey ah, qaladuu galay laakiin camar inaan garaaca waa xunta ilaa camar wax ma hadlayne wax ma bi'ine marka carabi maaha waa qalad wey wahuwadaas inaad tidhaahdo camran aan ka dabamara camran yaa nasbiyey huwada maadaama ay masder u laabaydo waa qalad marka shardigii saddexaad muxuu noqday walaa mudmaran masderku waynuusan mudmar ahayn macnaha damiir u laabana waynuusan ahayn shardigii afraad walaa maxduudan bitaaci watasniyati waljamci waynuusan maxduud ahayn masder la xadeeyey oo ta lagu xadeeyey ama tasniye ama jamac lama dhihi karo acjabanii waxa i cajabgeliyey darbatuka margaraacidaada darba waxay tusa hal margaraacid haddii taa lagu daro waa tahdiid hal margaraaciday tusay masderumara la yidhaha ma ma camal fali karto marka ilaa tacal waxa leeya hal maru tusa ama musanna laga dhigay musanna laga dhigay acjabanii darbat darbataaka labadaada garaacid labadaada mar garaacid musanna laga dhigay ama jamaca laga dhigay darabaatuka kulligood ma camal fali karaan meeqa shardiyaan haysanaa afar ma haysanaa shardiga shanaad soo fiiri aad u iskaga fiiri waanlaa yutbaca binactin o kayrihi qabla alcamali waa inaan la raacsin nacti ama wax kale intuusan camal falin masderka intuusan camal falin waa inaan taabic raacin ah, qabla alcamal waanlaa yutbaca binactin o kayrihi qabla alcamal intuusan camal falin taabic waa inaan la daba dhigin sida nacti oo kale miaal lama dhigi karo acjabani waxaa i cajabgeliyey darbuka adiga garaacidaada darbigii ashadiidu oo adkaa zaydana aad garaacday ma banaana walaa sawquka acjabani waxaa i cajabgeliyey sawquka adiga kaxayntaada kaxayntii alcaniifu oo adkaa alibiila e geela aad kaxayday ma la dhihi karo carabi maana lagu leeyay maxaa diidaya acjabani waxaa i cajabgeliyey darbuka garaacidaada markaad tidhi isagoon macmuulkii la gaarin oo mafcuul aan la gaarin zaydan la gaarin aad sifayday ashadiidu aa laga sifeeyey ah, ashadiidi waxaa laga sifeeyey darbuda ah, kan dambena sawqu oo masderkiia oo faacilkii loo idaafeeyey intuusan mafcuulkiio alibila gaarin a ah, alcaniifu laga sifeeyey marka lama ogola shardi shanaad waa soo maahan walaa mafsuulan can macmuulihi biajnabiyin macmuulkiisa waa inaan ajnabi looga faslin ah, shay ajnabi ka ah waa inaan la kala dhex gelin masderka iyo macmuulkiisa falaa yuqaalo lama dhihi karo ina yowma min qowlihi tacaala yowma tubla saraair ah, suuratu daariq yowmadaas inahu calaa rajcihi rajcigaasaa masdera ah, rajci waa masder waa masder oo weliba ficilka ka yimaada mafcuulu qaata rajcigaas laakiin ficilka ka yimaada rujuuc masder mafcuul ma qaadan karo waa laazim laakiin masderka rajciga ah mafcuulu qaata waa mucaddi ficilka ka yimaada marka inahu alle calىa rajcihi rajci اlinsaani insaanka la soo celintiisa laqaadirun waa mid awooda yowma maalin la soo celiyo rajcigaan ku tacalluqja ha isku dhihin ha isku dhihin yowma maalin la soo celiyo oo yowma tubla sar yowmada rajciga masjirka ha ku tacalujin waxaa u diidaa laqaadirun baa ku kala dhex jirto khabarkaas inahu inahu ina isimkeedu waa haada qabarkeediina laqaadirun halkay ku kala dhex jirtaa rajci iyo yowmuday ku kala dhex jirtaa waana ajnabi ka tooad masderkan wax calaaqaa lama laha waxa weeyaan laqaadirunta ah, ajnabiyu ka yi marka rajci iyo yowma yaa ku kala dhex jira laqaadiru ma ku camal fali karo mar haddii la kala dhex gelshay maxaan samaynaynaa waxaan leenahay inahu alleh calaa rajcihi insaanka la soo celintiisa laqaadirun waa mid awooda yarjicuhu insaan alle waa soo celinaya yoma maalinuu soo celina ficlaanu soo qadarayna maalinuu soo qadara marka fiiri adoon soo qadarin haddi caamo haddaad wax u laqbayhaydo caamo markaad tafsiir u akhriydo haddaad tiraa yarjicuhu waa soo celaa waxay leha ah, qur-aanka ilahay wax ku dar ee waa inaad soomaaligaas aad ku qabatsiine waxaa leedahay yawma maalinuu soo celina meel adigu waxaad ku tacalujinaya yarjicu hmm. laakiin arday markaad wax u akriyda waa inaad taabsiida si uusan ugu qaadan rajci inaad wax ku tacalujaydo ah. ah, waa kaa harayan iyagu markaad tiraa yarjica ah, meesha ku jirta ay leeyihin adi waa kala luninkaan meel kalub ka hadla anag kitaabaan fiirsayna waayo marka halkaasna shardigii maxaan helnay oo lixaad maahano shardigii lixaad shardigii toddobaad wa anlaa yakuuna muakalan can macmuulihi ilaa an yakuuna jaaran wamajhuuran ah, shardigii toddobaad maxaa nidhi wa anlaa yakuuna masderku waa inuusan noqon muakaran mid laga gadaal mariya can macmuulihi macmuulkiisa mid laga gadaal mariya macnaha macmuulku waa inuusan ka hormarin ah, masderka macmuulkiisa oo mafcuulka waa inuusan ka hormarin ilaa daraf iyo jaarmajruur maahane maxaa yeeley lanna alcaraba yatawasacuuna fi duruufi maa laa yatawasacuuna fi gayrihima ayaga wax badana loo fududeeya waa loo futina darafka iyo jaarmijruurka meelo badana loo fududeeya carabigay ku badan yihiin haddii meel walba lagu ciriiriyo la halkan ma geli kara halkan carabiga dhama ciriir gale marka duruufta carabtu xoogaa u fududeeya meelo badan inay galaan oon kelmadaha kale geli karin marka macmuulku hadduusan ahayn daraf iyo jaarmijruur labadaas hadduusan ahayn kama hormari karo masderka وlا ykun waa inuusan noqon msdrku mran ku laga gadaal mnn m فlaa yuqaal lama dhigi karo زaydn أعjabnii darbuka ir halkee la geeyey زaydn taasaa waxaa rabta inaad tidhaa mafcuulkii wey darbuda darbuda mafcuulkeedii maayo lama ogol waxaa lamida inaad tidhaahdo kala dhex gelido oo tidhaa wala acjabani walaa yuqaalu lama dhigi karo acjabani waxay cajab geliyey zaydan darbuka iyadana lama ogola lama ogola laakiin daraf iyo jarmajhuur waa la ogolyahay ayaga waay toddoba shardi ma haysataa toddoba shardi ma sideedaan sheegnay bal hal mar aan ku celiyo an yaxula maxalahu ficlu maca an ow maca ma o anlaa yakuuna musakaran labo walaa mudmaran saddex walaa maxduudan bitaa'i watasmiyati waljamci afar waanlaa yutbaca binactin o gayrihi shan waa yahay waanlaa yakuuna eh, waxaa tira walaa mafsuulan can macmuulihi lix wa anlaa yakuuna muakaran can macmuulihi toddobo mid sideedaad qofkii haya isagaa noogu soo dara wa huwa alaaatu aqsaamin haye wa huwa masderkii bictibaari axwaalihi allatii yakuunu calayhaa fii waqti camalihi markuu camal falaya xaaladihiisa marka la fiiriyo saddexu noqona wa huwa masderkii bictibaari axwaalihi allatii yakuunu calayha fii waqti camalihi xaaladihiisa marka la fiiriyo markuu camal fala saddexu noqona wa huwa masderkii alaaatu aqsaamin qaybyaalo saddexa weye mudaafun ka bedelo alaaada mudaafun ku la idaafeey weye limaa bacda waxa ka dambeeya loo idaafayna waxa ka dambeeya a ah loo idaafayna shan ayuu mid noqon karaa faacilkiia loo idaafayna mafcuulkiina wax isagoo ka dambeeya la sheega mafcuulkiia loo idaafayna faacilkiina isagoo ka dambeeya la sheega shana laga dhigi karaa shan waxaa leedahay aacilkiya loo idaafayna mafcuulkiina asagoo ka dambeeya la sheega o ku celi islamarkii aacilkiya loo idaafayna mafcuulkiina waa laska xadfaadha sow laba maaha labo saddex waxaad tidhaa mafcuulkiya loo idaafayna faacilkiina asagoo ka dambeeya la sheega saddex soo maaha ku celi mafcuulkiya loo idaafayna faacilkiina waa laska xadfaa afar maahano shan waxaad tidhaahdaa mafcuulkii faacilka midna loo idaafayn ma wax kalaa darafaaba loo idaafaynaba maala darفa la yskaga idaafayna mafcuulkii aacilkiina waa la sheega ah, mafcuulkii aacilkii waa la sheega maxaad leedaha cajabtu waxaan la yaabay min darbi yowm اljumca maalintii jumcada garaacii zaydun zayd camran garaacay taasaa weli madaxayga imaankayga ka bixila ah, ajibtu min darbi yowm اljumcati ah, min darbi yowmi darفa loo idaafeeyey zaydun faacilkii waa la sheega camranna waa la sheega mafcuulkiya waa banaanta antba banaan marka mdaana di l yidhi antaas maanka ay maskadaada ha gasho ah, antaas waa inaad fahamtaa mdaafun ku la idaafeeyey lima bacda waxa ka dambeeya loo idaafeeyey wa munawanun mid la tanwiiniyey iyo wa maqrunun ku lala xariiriyey bal saddexdaasu noqona faicmaaluhu masderka la camal siintiisa mudaafan xaale uu yahay hadda icmaalu laftirkeedaa masdera ah. tanaaba masder laftigeedu ah ee talow maxaa loo idaafeeyey mafaacilkii mase mafcuulkii mafcuulkii sax anaga hore kale dhamina faicmaaluhu masderka la camal waa masder mudaafan ilaa mafcuuli mudaafan xaale uu yahay la camal siiyo aksaru waa badan yahy yuu ka badan yahay min icmaalilqismayni labada qaybood la camal labada qaybood waxay kala ahaayeen waa munawanka iyo makruunka labada qaybood oo kale oo ah munawanka iyo makruunka labadaba waxaa ka badan oo carabi ahaan ka badan isagoo mudaafoo camal falay carabiga kaasi aad ugu badan wadalika tusaalihii kalmiaalayn labadii miaalba oona soo maray yucjibunii darbuka zaydan kuwaas wey labadii miaal iyo wa qowli ilaahi qowlkiisa tacaala ilaah wuu sareeya ilaah uu ku qowlay walowlaa dafcullaahi ilaahay reebidiisu haddaysan jiri lahayn annaasa dadka uu reebo ka bedelo bacdahum gabalkood bibacdin gabalka kale uu ku celiyo oo gabal mujaahidiin oo gaalada halkaas u gala aan la heli lahayna lahudimad biyacun wa salawaatun lahudimad biyacun lahudimad sawaamicun wa biyacun wa salawaatun wa masaajidu yudkaru fiiha smullah hmm, sidaas wey haddaan la heli lahayn reebid alla reebay dadka gabalu alla celisho gaaladii ah gabaluu ku celsho muminiinta mujaahidiintaha haddaan taasu jiri lahayna lahudima sawaamic ah, mawlacyaala la dumila wa biyacun wa salawaatun iyo kaniisadihii nasaarada iyo yahuudda iyo masaajidii muslimiinta kulligoo cagtaa la marila ah, kuwaas waktigii ay diimihii hore aan la nasakina qiimo lahaayeen ah, masaajiduna markaanay qiimahay leeyihin mar walba mogtahay kaniisadu maray masjid kii aheyd ee markii diintii nasaaradu ay xaqa aheed oo in lagu ilaahay lagu caabuday ee markaas xaqay ahayd kaniisadu laakiin kaniisad goormay baatil noqoto markii inta la nasaqay diinkii towraad iyo injiil la yidhi haye nabi maxamed raac ay diideen markaas de meel ilahay lagu caasiyo wey kaniisadu qiima male markaas laakiin markay rooneeda laga hadla hadda fiiri walowlaa dafcullaahi alla reebidiisa waa masar mudaafun ilaa faacili alla wax reeba isagaa faacila fiiri isagaa faacila isaga wax reeba annaasa waa kana mafcuulkiina ka dambeeya masterkii waxaa loo idaafay faacilkiisii mafcuulkiina waa kaasa bacdan waa laga bedela gabalkoodu alla reeba dadki oo gaalo ah bibacdin gabalka alkuu ku reeba waayahay ayadoo mafcuulkii loo idaafeeyena laa yasxamu linsaanu insaan ka daali maa min ducaai lkhayri khayrka la baryadiisa weligiis insaanun ilaahw khayris ilah oola isi waa dhaha weligiis ka daali maa min ducaai lkhayri khayrka la baryadiisa wa masdarun mudaafun ilaa mafcuulihi wey masdar mdaaf ilaa mafcuulhu wacamaluhu dhe marka hal shay maskaxdaada maankaaga waa inay gasho masderka marka loo idaafeeyo faacilkiisa walowlaa dafculaahi allaahidaas oo kale marka faacilka loo idaafeeyo faacilkaas lafdiga waa ka jaran yahay ilaa waa mudaaf ilayhi mahalka waa ka rafcisan yahay ilaa waa faacile shaygii lagu cadfo ama laga bedelo amase lagu bayaaniyo ama lagu tawkiidiyo maxaa ku banaan labo ama maxalka racsiy oo jer ama maal waxa weeyaan lafdiga racsiyaan rabaan ama lafdiga racsiy oo jer ama maxalka racsi oo rafci kii mafcuul loo idaafeeyeyna min ducaa'i اlkhayri lafdiga waa ka jaran yahi ila waa mudaafulehiye maxalkana waa ka nasbisan yahi ila waa mafcuul bihiy taabici la racsiyo xaa kuugu banaan labo jer oo lafdiga racsi nasbi oo maxalka racsi kitaabka ini dhe waaa dhan Ah, awaakib wax kama tago ee waan la wada koobi karinba ah, awaakib isaga sharax kale uma baahna in lagu soo daro inta uu yahay aa ah, lays ihaha ardadu waxay qaban kartaa loo kala saaraa cajaa'ib uu leeyahy sharaxaas maahane kor wax loogama soo daro isaga wa camaluhu masderkii u celi haddee wa camaluhu masderkii camalfalidiisa munawanan xaalo uu yahay mid la tanwiiniyey uu camal falo aa qiyaasu asagaa qiyaasnimo badan naxw aw idcaamun quudintiisa fiiri waa waa la tanwiiniyey faacilkii waaba la iska xadfayba mafcuulkii kaliya ha la sheega markaan fiiri aw idcaamun wuxuu weeyaan insaanu ahaa faacilku damiiru ahaa aw idcaamuhu insaanka quudintiisa fii yowmin maalin uu quudiyo fiiri hadeer fii yowmin jaanmajhuurka halkuu ku tacaluqay idcaamka masderka soo masderku ma camal falin jarmjuura ah, ku tacaluqay maalinkaasoo bi masrabatin gaajo u saaxiib ah maalin gaajo daranu jirto yatiiman agoonna uu quudiyo waa mafcuul bihigi ah, mafcuul bihigia la sheegay faacilki waa laxad faacilkii marka waa maxay ow idcaamuhu insaanka quudintiisa fii yowmin maalin uu quudiyo maalinkoodii masrabatin gaajo u saaxiib ah yatiiman agoon uu quudiyo marka waa masderkiioo munawan ah oo camal falay oo jaarmajuurkuna oo ku tacalluqay yatiimana mafcuulu bihi ayuu u nasbiyey wa camaluhu camalfalidiisa masderkii munawaran xaalu yahay aqyasu qiyaasnimo badan asaga xagga qiyaaska ku xoog badan maxaa yeelay shabahii ficilka uu shabahaya xoog badnaane ilaa munawanku waa nakiro ficilkan macnihiisu waa nakiro weligaa ogow ficil macnihiisu waa nakiro ficil macnihiisu xataa markaad usuul fiqi gaarto oo ilaahay hadduuba kuu ogolaado ficil macnihiisu waa nakiro saas darteeda ficil fii siyaaqi nafyi yacum hadhow taasaad dhehe maxaa yeelay ficilka masderkiisa ayaan uu ku dhacaa nafyigu ah, masderka ficilku ku dhacaa nafyiga iyo nahyigu marka wuxuu noqonaa ficilun fii siyaaqi nafyi yacum waad dhehe maxaa yeele halkan qabso ficilka macnihiisu waa nakiro waa nakiro marka ficilkii u dhowaana markuu muranwan yahay ficilkii macnihiisii uu u dhowaana markuu nakiro yahay ilaa ficilaa nakiraha marka ficilkii u dhowaanshada iyo shabihidda uu shabahay xooga ay yeelayda maxay keeneen camal falkiisa in la yidhaahdo waa wax qiyaasa oo waxa weeyaan inuu camal falo waa wax aad u qiyaasa xagga qawaacidda waay wacamaluhu wacamaluhu basterkii camalfalidiisa maqruunan xaale uu yahay uu camal falo wa camaluhu masterkii camal falidiisa maqruunan xaal u yahay mid lala xidhiiriyey uu camal falo وعملهu mسdرkii cمل فlidiisa kناada mسdر مضاaف iلى فاaعل وعملهu mسdرkii cمل فlidiisa مقنونا xاaل u yahay mid lala xariidi al cمل فlo شhaadu waa شhaadb shaad maxaa yeelay al mar haddii la gelshay al isimkay khaas ku tahay weliba macrifanimada waa keene nakina ficilkana nakiru ahaa markaa ashu waxay ka fogeyneen masderka mushaabahadii uu shabahay ficilka ay ka fogeyne marka waa shaad ka qowli sida shaacir qowlkiisoo kale midu cayaya xoogaa fulaynimo uu ku tilmaamayo wuxuu yidhi daciifun huwa asaga mubtada soo qadaro daciifun waa khabarkiiye huwa ninkaasu daciifu nikaayati waxyeeladiisu waa miday tabar daran tahay waa miday daciif tahay acdaa'ahu cadowyaalkiisa u waxyeelo inuu cadowgiisa waxgaarsiiyo oo ama dilo ama dhaawaco waa daciif waa daciif huwa asaga daciifu nikaayati waxyeeladiisu waa miday tabar yar tahay amase taag daran tahay waa miday daciiftoo taag daran tahay acdaahu adowyaal cadowyaalkiisa u waxyeelo marka an nikaayati a masdera ku jirta waa camal falaho acdaaa u nasbiyey faacilku waa huwa eh waay yakaalu wuxuu u fulaygaasu alfiraara cararida yuraaqi inuu dibdhiga aljala muddada la noolaana oo isleeya haddaad cadowga ka cararto ayaanad noolaane haddaad ka hor timaadna waa ku dila horaad ka dhimane ma oga in ilaahay uu qadaray waktiga la noolaana oo aan geeridu soo degdegayn ma oga markaasuu mar alla markuu cadow arko oo isleeya ayaan aad noolaanteeda horta bal carar huwa asaga daciifu nikaayati waxyeeladiisu waa miday tabar daran tahay waa miday taag yarto aad u daciif tahay acdaa waa kaasa mafcuulkiis acdaahu cadowyaalkiisa u waxyeelo ama dilo ama dhaawaco yaqaalu wuxuu u malaynaa alfiraara cararidda yadunu weye yuraaqi inuu dib u dhiga alajala muddada athani wallahu subxaana wa tacala aclam sala allah wslam wbaarak cala nabiyina mxamed